بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaynu ka soo baxnay hijradii nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam waxaynu soo gaadhnay mujtamacii madaniga aha inaynu waxoogaa ka bixino yani marintii hore waxaynu ka warranay maka iyo qaab dhismeedkeedii siduu ahaa iyo tarkiibadii mujtamaca ku noolaa iyo waxay ka shaqayn jireen iyo waxoogaa baynu ka tilmaamnay madiine iyana siaynuu fahamno waxa aboon inaynu waxoogaa eegno madiina magaceedii qadiimka ahaa yarib baa la odhan jiray waana magaalo qadiim oo taariikh horo gabowday leh waa magaalo maka ka biyo badan bay ahayd dhinacyadana ay ka xigaan xaraad nin kastoo bariga iyo galbeedka labada xarre kaga kala yaalla xaratu waaqib iyo xaratu lwabra oo midna bariga ku taalla midna galbeed ku taalla ay xarooyinka ugu waaweyn ahaayeen xagga waqooyi iyo xagga koonfur galbeedna laba buurood ay ka kala xigaan oo jabalu uxud iyo jabalu ciir laba buuroodoo la kala yidhaahdo magaalada gudaheedana waadiyaal badan bay lahayd oo waadi batxaan mudayniib mahzuus caqiiq yacni waadiyaal tiro badan baa magaalada dhex mari jiray maadaama ay buuraley hareeraha ka xigto dhowr waadi oo engegan oo majmac albuxayraat meel la yidhaahdo majmac asyaal buxayra meel yar oo isugu wada yimaadaan intooda badani yarib degaan ahaan laba kooxood baa deganaa koox caraba iyo koox yahuuda labadan kooxood culamaai taarikh markay ka warramayan waktiyaday soo degeen exactila lama yaqaano laakiin waxaa degaankooda horreeyey kooxda yahuudda ah oo yahuudda asal ahaan yuhuudda xijaaj degtaa waxay ka timi baa la idhahdaa sham oo suuriya iyo yani qaybtaa sham la idhaahday waqooyiga iyo masar bay ka yimaadeen baa la idhaahdaa gaar ahaan sham qarnigii koowaad iyo labaad ee milaadiyada markii ay romanska nimankii la odhan jiray qabsadeen dhowr gooro ka dambaysayna way soo hijroodeen baa la yidhaahdaa weliba waxaa lasii tilmaamaa laba goor oo yuhuuddu fawra ay samayso istidhi kacdoon ku samee ee boqortooyinkii romanskee meesha ka jiray dabeetana labadii goorba thawradoodii waa la demiyey ama waa laga xoog batay sabciin milaadiya markay ahayd milaadiyadan hadda labada kuni markay toddobaatan maraysay iyo boqol iyo labiiyo soddon ilaa boqol iyo shan iyo soddon milaadiyadu markay ahayd labadaa goorna hijiro xoogaa kasoo hijrootay waana yuhuudda ugu badanee markaa degtay xijaas dhulka loo yaqaano yahuudda meesha degani waa la qaybiyaa laba qolo inta badan yahuud baa loo sugaa inay ahaayeen waa banu nadiir nimanka la yidhaahdo iyo banu qurayda labada kooxooda la kala yidhaahdo waxaanay degeen ama deganaayeen madiina dhulkii ugu ciidda fiicnaaye ee beeralayda ku wanaagsanaa waxaanay ahaayeen dad ka shaqeeya oo kale tijaaradaasi shaam iyo dhulkaasi u kala kacda markaa reer banu qurayda iyo reer banu nadiir xaratu waaqib ama dhanka bariya magaalada madiine ayay deganaayeen waana madiine dhulkii ugu fiicnaa ee la beeraye beeruhu ku yaaleen markaas waxaa kaloo jirta qabiil saddexaad oo yuhuudda ka mid ah oo bani qaynuqaaca la odhan jiray aaraadu iyaga waa isku khilaaftaa ma asliyan bay yuhuud ahayeen mise carab yuhuudiyowday bay ahaayeen calaa kulli xaalun yuhuud bay ahaayeen ama diin ahaan ha ku galaan ama caynkan waxaa kaloo iska jiray oo masaadirta carabiga sheegaan qabaa'il yaryaroo badan oo yuhuuda ah, oo iyana magacyo carabeed watay banu cikrama banu maxmer banu zacuura banu shaiiba banu jasham banu bahdal banu cawf banu mucaawiya banu muriid banu lqasiis banu aclaba waxaasoo dhan waa qabaa'il yararoo yuhuud ah laakiin aan ka tirsanayn kuwan waaweyn culamaai taarikhina ay ka warramaan yahuudda marka laysku wada daro ama ha noqdaan dad diin ahaan u galay ama ha noqdaan dad asalkoodu yahuud ahaaye tiradoodu wax si dhaba ah uga warramo lama hayo laakiin haddaynu kutubu taarikh dib ugu noqono wakhtigii nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam maalan inta badan dagaaladii ay gelayeen raggooda hubka qaadi karaya dagaalamaya marka la tilmaamo reer banu qaynuqaac oo kale ilaa toddoba boqol oo nin baa lagu tilmaamaa reer banu nadiir oo kale iyona in leegoo kale ayaa lagu tilmaamaa reer banu quraydo oo kale toddoba boqol ilaa sagaal boqol inta udhaxaysa lagu tilmaamayay raggoodii hubqaadka ahaa marka laisku wada daro ragga hubqaadka ee yahuudeed waxay u ekaayeen ilaa laba kun iyo boqolaal yani ilaa laba kun oo nin oo hubqaadah dee meesha mar hadday laba kun oo nin oo hubqaad in ka badani joogto dumarkoodii iyo carruurtoodii iyo xaasaskii iyo waxaa marka la tiriyana waad garan kartaa tiro waxoogaaya inay gaadhsiisan yihiin yahuudi markaa waxay ahaayeen mujtamac saydarada sare ama awoodda sare ee magaalada iyagu gacanta ku haya inkastoo aada odhan karto dhaqankii carabta ee qabiilnimaday wax ka qaateen oo iyaga laftoodu dad xilfatan ka dhaxeeya oo qabaa'ilka carbeed ee kale meesha degan la kale xilfi wadaaga ay noqdeen muddada badan ay kusoo dhex noolaayeen carabtana waxaad odhan kartaa wax badan bay dhaqamadii carbeed ka qaateen oo maalan ka yahay af carabi meesha lagaga wada hadli jiray reer madiino o dham af carabay ku wada hadli jireen waxay kaloo keeneen magaalada madiine dhaqamo aan markaa carabtu lahaan jirin oo aataamta ama qalcaadkan yaryara la dhiste ee samaysana ilaa konton iyo sagaal qalcadood oo yarar ama aataama magaalada madiine ku yaal baa la yidhaahdaa waa farsamo binaaulaam ay ka keeneen eh, sham kala yimaadeen in xaafadda iyo in isku xidhan intay meel wada degto dayr saroo isku wareegsan ay yeelato yani noocaasoo kale u degan waa sham farsamooyinkay ka keeneen yahuuddu inta badan carabta iyaga kaga horreeyey dhanka dhaqaalaha iyo iqtisaadka siyaasadda afkaarta waxyaabahaasi laakiin haddana waxaad odhan kartaa kayaankii carbeeda ay dhex galeen way ku milmeen iyaga laftoodu gaar ahaan raadkii qabiilnimada ahaa si xooga ayay u qaateen mujtamaca reer madiini wuu ka gedisnaa mujtamaca reer maka reer maka mujtamac tijaaro un ku salaysan buu ahaa baac mushtar laakiin mujtamaca reer madiini wuxuu ahaa mujtamac ku salaysan inta ugu badan leh beereley iyo farsamo e, beereley bay lahaayeen timirta iyo cinabka xoogu beera iyo xubub kalaba beereley wax dhaqatay xataa lahaayeenoo digaag iyo maashiyo kale iyo waxaasi sameeya farsamo yaqaanay lahaayeen sameeyaa dharka iyo waxaan la tolo iyo waxaasi oo dhan gaar ahaan qalabkan guryaa la dhigay iyo waxaasoo dhan yacni mujtamac ka dhaqan gedisan mujtamacii maka ee tijaarada qura ku salaysnaa ayay u ekaayeen waxaanay ahaayeen dad inta ugu badan leh dhaqaalahooda uu gacanta ugu jiro nimankaasi yuhuudeed oo farsamadii ribada ahaana ku dhaqma dhan kale markaynu tilmaamno carab baa la deganayd meesha tan carabta deganayd waa carab reer usdiya yani carabtii yeman ka soo qaxday iyaga waxaa la yidhahdaa taariikhdii dambe ee saduma arabku uu dumay ama boqortooyinkii yemaneed markay dumayeen ayaa carabi kala firdhay yeman dadkii deganaan jiray qaxtaaniyiinta u badnaan jiray carabaha markaa xaggan usoo firdhay ee xijaaj soo degay usdiyiin bay u badnaayeen weliba usdiyiintu meelo badan bay degeene gaar ahaan laba qabiil oo waxaan filayaa qolada khusaaciyiinta la yidhahdo maka agagaarkeeda deganayd iyo qolada tan aws iyo khasraj oo iyana madiine deganaa dhammaantood qabiilkaasi usdiga la yidhaahdo ayay ahaayeen ee yeman ka soo guuray waxaa la tilmaamaa laba boqol iyo toddobadii milaadiyada ilaa iyo shan boqol iyo dhowr iyo afartankii milaadiyada intii ka dhex lahayd bay qabaa'ilka carbeedna kolba yeman ka soo guureen oo soo guureen oo meesha tan ay soo degeen marka waxaad moodaa ugu yaraan laba qarni ama saddex qarni inay ka soo yuhuuddu meesha uga soo horreeyeen laakiin qabaa'ilkan carbeed meesha way la soo degeen gaar ahaan aws iyo khasraj aws iyo khasraj waxay kala degeen aws manطaqat alcawaali bay degeen oo waxay jaar la noqdeen markaa reer banu qurayda iyo banu nadiir khasrajiyiintuna magaalada xaggeeda hoose qolana xagga sarey ka degtay qolana xagga hoose ayay ka degtay qoladaan xagga hoose ka deganina reer banu qaynuqaac ayay jaar ahaayeen aws dhulkay degantahay baa labada dhul ahaan fiicnaa oo dhulkii beeraha isaga laftiisu xidhiidh la lahaa labadan qabiilee carbeedna laftooda gudahooda munaafasa ka dhexaysay loolan taasi waxay keentay inay yuhuudda la kale noqdaan xilfi wadaag oo qoloba qolo ay xilfi wadaag la noqoto mujtamaca kan carbeed ee meeshan degay waxaynu odhan karnaa si kastaba ha dhacdee way ka tiro bateen mujtamaca madiina reer yahuudeed way ka tiro badnaayeen waayo inkastoo iyagaba aynan tiro koob rasmiya ka haynin laakiin waxaad ka garan kartaa ciidamadii muslimiinta ay saari jireen ee ansaar oo kale markii fatxu maka ansaarila dee afar kun oo nin baa meesha marayay markaa dee ciidan afar kun oo nina nimanka soo saari karaya waxaad garanaysaa tiradoodu inay in badan ka badnayd qoladii kalena ilaa laba kun aynu ku tilmaamaynay ciidamadii yuhuudeeda meesha deganaa marka waxaa muuqata un asbaabtii doontaba ha noqotee yuhuud in lagaga badnaa tira ahaan oo ay ka badnaayeen carabta meesha degani laakiin yahuudi farsamadii ahayd inay khilaafka dhex wado oo isku dirto oo kala kaxayso iyo iyagoo dee ahlu kitaab uu ahaayo diin u sheeganayay oo waxyaabaha qaarkood ku dhaamay taasi waxay keensatay inay carabta meesha timi xataa ay xilfi wadaag la kala yeelato nimankan yahuudeed ee kala degan laakiin haddana carabtu markay isdisho yuhuuddu dhexdhexaadunbay ka ahaan jirtay inta badanoo iyagunbay isku eegi jirtay cadaawad aada u xun baana dhex yaalay labadan qabiil gaar ahaan aws iyo khasraj dagaallo badan badan oo horena way soo galeen laakiin dagaallada hore oo dhan inta badan khasraj baa gacan sarrayn jiray oo aws waa laga yaro xoog badnaa inkastoo dagaalkii ugu dambeeyey aws xoog badatay xarbu bucaaf oo dagaalkii u dambeeyeyah aws ayaa ku xoog badnayd xarbu bucaafna isagu wuxuu dhacayba nebiga hijradiisii wax yar ka hor iyagoo markaa un dagaalka laga soo hob dhigtay ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam walidaalika baa caaisha waxay odhan jirtayba xarbu bucaaf wuxuu ahaa dagaal ilaahay uu uga dhigay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam yanii loo sii horumariyey inuu meesha ku degaan waayo xarbu bacaad wuxuu keenay kow in odayadii qabaa'ilkan ay dhintaan iyo nimankii madaxi waaweynta ka ahaa iyo raggii diinta ku hor iman lahaay oo dhan inay madhaan aws iyo khasraj dhallinyaradoodii inay soo hadho shabaabah ansaartii hore ee nebiga baycada la soo gashayna waataynu cabbaas ibnu cabdilcabaas ibnu cabdilmualib waa ku waa maxay raggan aanan garanaynba ee wada dhalinyaradii waa kugu tilmaamayay yani waxaa meesha ka muuqata aws iyo khasraj dadka u xoogane hor socda inay dhalinyaro isaga badnaayeen mala-ul inay dagaalada tan hore ugu dhinteen saasi daraaddeed bay noqotay meel fudud oo dacwadu si xoogan ay u geli karto weliba dagaalka kani markan uu sii dhammaanayay xarbu bucaad ayay nimankan carbeed bal dib isugu noqnoqdeenoo waxaa la yidhi waraan dib u heshiino oo bal aws iyo khasraj dib ha la keeno oo odayadooda waxa ka nool in ay madax qura wada samaystaan markaa waagaa waxay isku dayayeen inay hal boqortooyo ah samaystaan oo ninkan la yidhaahdo cabdilaahi bnu ubay bnu saluul ra'sulmunaafiqiin lagu tilmaami jiray markii dambe cabdilaahi bnu ubay bnu saluul nin reer khasraja buu ahaa laakiin qabiilkan yare jilibka yare isagu ka dhashay dagaalka xarbu bacaad muu gelin wuxuu yidhi anigu dhex baan ka ahay dagaalkaana ma rabo inaan galo dabeetana labadan qabiil markii la heshiisiiyey waxaa la yidhi madaxaan wada samaysano aws iyo khasra isu keeni karta oo nimankeenna carbeed hogaamisa waxaa la yidhi cabdilaaha iyo kooxdiisa dagaalkan dhex ka ahaa markaa cabdilaahi baa la rabay in madax laga dhigto waa taa ay culamaai siira tilmaamayeenba markuu nebigu magaalada madiine soo galay waxaaba la tolayey baa la idhaahdaa taajkii la saari lahaa cabdilaahi yani olredy waa la isku waafaqay laakiin in dee la saaro boqortooyo e, tilmaamanoo magacale ay noqdaan baa lagu waday saa daraaddeed taajku tolmadiisii baa socotay maadaama taajkii la tolayey cabdilaahi nin kursi u fadhiyey buu ahaa markii uu magaalada madiine nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam ee islaamkiina uu faafay ee muhaajiriintii ay yimaadeen wadcigii magaaladuba wuu isbedelay oo nebi maxamed baa hogaamiyey calayhi salaatu wasalaam qiyaado cusub buu yeeshay cabdillaahi waxaa la yidhaha colaaddu halkay kaga bilaabantay halkan bay ahayd in kursigiisii uu maxamed qaatay buu arkaya alayhi salaatu wasalaam yani kursi siyaasiyo loo tolayey iyo kursi uu uh, meeluu ku fadhiisan lahaa ayuu arkaa qiyaadadii inuu la wareegayba nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam taasuu colaad isagu ka qaaday oo munaafiqnimadan iyo baabkan oo dhan wixii geliyay baabkaasa ugu sii badnaa bay yidhaahdaan wadciga caynkaasiya oo heshiis markaa carabi dhexdooda ay waddo oo dagaaladii kasoo dhex dhacay iyo dhibtan dhex maray ay ka murugoysan yihiin oo ay rabaan inay heshiiyaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam soo galay xadiidka bukhaarina waa ta caaisha ay tilmaamaysay markaa kana ywmu bucaaثin ywm qadamahu اllahu lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam faqadama rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam waqad iftaraqa mala'uhum waqutilat sarwaatuhum wajurixuu wuxuu soo galay bay tidhi maalintii bucaad maalin ilaahay nebiga u horumariyey bay ahayd ee nebigu wuxuu madiine yimi bay tidhi calayhi salaatu wasalaam iyadoo nimankaee carbeed madaxdoodii ay kala jabtay halkii quraysh mele-eedu ay wada socdeen diinta meel qudha looga wada tashanaya ee daaru nadwuhu ka jiray ee meel shir lagu wada qaatow jiray iyadoo nimankani haddun dagaal laga soo doogayoo aan la is arki karin odayadu ee mujarad la heshiisiyunoo layska kala madaxa qarsanayo oon talo badani ka dhaxaynin isla markaabay tidhi waqutilat sarwaatuhum wajuruxu sarwaadka waxaa la idhahaa sarwaat lqowm dadka inta ka had hadiyo goor ama madaxa ah, ama maamus ku ama magac kule la tilmaamo leadershipka mujtamaca inta ah iyadoo mujtamaca kan leadershipkii uu ka dhintay bay leedahay badhna uu dhaawac yahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo galay iyadoo weliba islaamkuna madiine uu kusii faafayo idan mujtamaca madiine loogu yimi labadaa kooxood oo carabta tan qayb badan oo ka midii markaasi ay islaamtay oo ay diinta soo galeen iyo dadkii soo hijrooday oo ah saxaabo soo hijrootay oo timi madiina oo u badan dad aan waxba haysanin saxaabada soo hijrootay waxay ahaayeen dad diintoodii ka door biday wax waxa kale qof uu daneeyo oo rag ay soo hijroodeen iyadoo hantidoodao dhan lagala hadhay maalan suhayb aruumi waxay sheegaan culamaai taariikh markuu soo hijroonayey waa la qabtay bay dhahdeen waxay dhahdeen suhaybo adigoo lagu wataa maka lagu aan xoola lahayn makaad ku dhaqato xoola ku yeelata saa daraaddeed adigaanu kusii daynayna laakiin hal shilin ku raaci maayo xoola aad la tegaysaa ma jirto anigun may daynaysaan buu ku yidhi haa baa la yidhi dabeetana xoolahoo dhan qaata buu yidhi aniguna sii daaye naftiisa qurhu la soo hijrooday waatuu nebigu lahaa rabixa suhayb rabixa suhayb oo ku tilmaamayey xadiidku xaakim soo aroorinayo ee saxiixun calaa shari muslimka uu ku tilmaamayo waxaa ka mid ah aynu soo tilmaamay abisalama oo ilmihii lagala hadhay oo xaaskii lagala hadhay oo wax walba laga reebo keligii iska soo hijrooday idan waxay ahaayeen saxaabada badane meeshan timi rag hantidoodii iyo adduunkoodii iyo waxoodiiba lagala hadhay laakiin door biday inay ilaah iyo rasuulkii uhijroodaan door biday inay diintooda xoojiyaan hijrada tani markaa si isdaba socda bay u socotay kooxo diintooda lasoo soo baxsaday iyo markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu hijradaba kaga yeelay waajib markuu isagu soo hijrooday isagii abibakar bay yimaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yeelay waajib qof kasta oo muslimi inuu soo hijroodo oo wuxuu nebigu manciyey in ana bari buu nebigu yidhi waxaan beri ka ahay qof kastoo muslim oo mushrikiinta dhex deganaada hijradu markaas waxay joogsatay markii la furtay maka ayuu nebigu yihi laa hijrata bacda alfatx maanta dabadeed hijra ma jirto yani dhulka o dhan muslim baa haystee nin walbaba halkaagaad ilahay ku caabudaysa amaa wixii ka horreeyey hijradu waxay ahayd dad badan waajib bay ku ahayd oo muslimiinta ka mid ah weliba waxaa la yidhaha ghaswatu khandaq wixii ka horreeyey iyada xatmi bay ahayd waajiba ah qur-aan aada u badanina wuu soo degay oo ilaahay subxaana wa tacala uu hijrada ku ammaanayo waman yuhaajir fii sabiili اllahi yajid fi lardi muragaman kaiira wasaca waman yakruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulih uma yudriku lmowt faqad waqaca ajruhu cala allah wاladiina haajaruu fi sabiili اllah uma qutiluu aw maatuu layurزaqanahum allahu risqa xasana waina allaha lahuwa khayru raasiqiin yani aayaad badan oo qur-aan oo ilaahay subxaana wa tacala hijro uu kaga warramayo bale waxaa soo degay aayaad badan oo qur'aanoo lagu tilmaamayo cidda hijroon weyda inay daalimiin yihin ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ardu llahi waasicata fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannama wasa'at masiira ila almustadcafiina min alrijaali wاnnisa'i wاlwildaan ilaahay subxaana wa tacaala aayaad qur'aana uu ku leeyahay kuway malaa'igtu oofsatay iyagoo naftooda dulminaya oo malaa'igtu markay oofsanayso ay tidhaahda war maxaa ku sugnaydeen ay yidhaahdaa dhulkaana lagu istidcaafsan jiro meeshaasaana lagu hayste oo la haystayaal baanu ahayn waar miyaan ilaahay dhulkiisu ballaadhnayn maxaa u hijiroon weydeen baa lagu yidhaahdaa kuwaas baa la yidhi jahanamay gelayaan kooxun baa laga soo reebay kuwii iyaga mustadcafiinta ah ee dumar iyo caruur iyo Eh, ragba wixii la haystay iyaga maxaabiis loo haystay ama hijroon kari waaye mooyaane nin xooganoo intuu gaal iska dhex fadhiyay caynkan ku waramay iyagu war ma laha baa la yidhi hijradaasi waxay keentay markaa in dad badan yimaado oo saxaabo badan ay soo hijrooto oo ay yimaadaan magaalada madiina oo wadci cusubi uu abuurmo saddexdan kooxood ayaa markaa magaalada isugu yimid koox walba si kooban baynu u tilmaami doonaa kooxda saxaabada ahi waxay u badnaayeen baynu nihi dadkaasi soo hijrooday ee hanti iyo adduun iyo waxay lahaayeenba ka yimi ansaar oo meesha sii deganayd oo aws iyo khasrajah yahuud oo dhan kan taalla yahuud iyaga warkooda waxaynu ku koobaynaa waxay ahaayeen saddexdaa qabiile waaweyn iyo qabaa'il yaryar waxaanay ahaayeen niman aada u madax adag oo diinta iyagoo garanaya iska indhamarayay waxayn mujtamac colaada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku talagalay oo aan marnaba ku talagelin inay islaamka raacaan kana tashaday markii hore rajaynayay in iyaga nebigu ka soo baxo laakiin markay arkeen nebigu inaanu iyaga ahayn colaadan ay kusii biirtay makrigood iyo halkay taagnaayeenna iyagoo og inuu nebi maxamed yahay bay diidanaayeen walidaalika iyagaa tusaale quraan soo qaadanaya in ugu filan xadiidka bukhaari ku yaalla ee nebigu alayhi salaatu wasalaam markuu yimi baa la yidhi ee uu madiine kusoo degay reer banu najaar ayuu caalimkoodii soo baxay baa la yidhi yahuud nin caalimu ahaa oo cabdillaahi ibnu salaam lo odhan jiray cabdillaahi ibnu salaam oo caalim yahuudeedaa soo baxay nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam su-aaluu aal uu weydiiyey markaa uu leeyahay su-aalahan aan weydiiyey nebi mooyaane cid kaloo waktigan garanaysaa ma jirto markuu xaqiiqsaday inuu ilaahay rasuulkiisii yahay oo nebiga kutubta ku qoraay ay sugayeen inuu yahay ayuu wuxuu yidhi hal baan sheegayaa haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan iminka kaa hor ashahaato uun oo sidaas warkaygu ugu tago yuhuud iyo dadkii magaalada deganaa wax kale iga sheegi doonaa intaan warkayga la maqal ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi waxaan rabaa yuhuudi waa dad been abuurad badane inaad yuhuud u yeedho ogaato kaan ahay intaan lay ogaanin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi yuhuud buu u yeedhay way u yimaadeen cabdillahi ibnu salaamna guriguu geliyey yuhuud wuxuu ku yidhi ka warrama cabdillahi ibnu salaam maxaa u taqaane waxay yidhaahdeen aclamuna wa aclamina wa akhyarina akhyarina wa fii lafdin sayidina wa sayidina wa fii lafdin aakhar khayrina wa khayrina wa afdalina afdalina ka waran baa la yidhi ninkaasi waxay idhaahdeen cabdillaahi bnu salaam waa ninka horta noogu cilmi badan bay idhaahdeen guri cilmina wuu ka soo jeedaa reer wadaa caalimka yagiina wuu dhalay isna waa caalimka waa mar labaadee bay idhahdeen waa nin fadli badan waa mar saddexaadee waa ninka noogu khayr badan guri khayrlena wuu ka soo jeedaa waa odayga bay idhahdeen odayga u dhalay sayidkaygii weeyaan ibnu sayidina waxaasoo ammaanaystaba dhige wuxuu nebigu yidhi afara'aytu min aslama cabdallah bal hadduu cabdilaahi islaamo maxaa yeelaysaan yani yuhuuday ninkii idinku cilmi badnaa hadduu nebinimadayda qiro idinku maxaa yeelaysaan waxay idhahdeen acaadahu allahu min dalik acaadahu allahu min dalik acaadahu allahu min dalik bay ku celceliyeen ilaahay waxaa haka ilaaliyo ilaahay waxaa haka ilaaliyo ilaahay waxaa haka ilaaliyo yani wax macquula maaha waa habaartan waxaanaad sheegaysaaye allaha dhinac mariya bay leeyihin cabdillaahi ibnu salaam yani inuu qaato islaamnimadan ilaahay ha dhinac mariyo ayay ku dhawaaqeen cabdillaahi ibnu salaamo guriga ku jira soo baxay markaasoo wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah cabdillaahi ibnu salaamkii ay caynkan wadeen wuxuu yidhi waa ana shahaadanaya waxaan qiray ilaahay inaynu keli yahay oo keligii xaq lagu caabudo muxamedna inuu ilaahay rasuulkiisii iyo kaas baan qiray bay idhahdeen intay dhaqaaqeen bay waxay dhahdeen sharunaa wa bnu sharina bay ka bilaabeen waa kii shar noo noogu shar badnaa kii noogu shar badnaana uu dhalay nimankii hadda lahaa waa sayiduna wabnu sayiduna waxay ka bilaabeen sharunaa wabnu sharina yahuud dhaqankoodu kaas buu ahaa meesha ay islaam ka taagnaayeenna noocaas buu ahaa muslimiintii kale meesha timi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay kow binaa almujtamac alislaami inuu sameeyo mujtamac muslima in la sameeyo mujtamaca muslimkaa samayntiisu waxay ka bilaabantay kow inuu dadka ilaahay ku xidho masaajid u sameeyo markuu madiine nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo tilmaamnay masjidu quba inuu dhisay markuu quba kusoo degey markuu soo dhaafayna inuu dhisay almasjid nabowi labadaa masaajid kow inuu dhisay oo labadaa masaajid weliba masjidu nabowi markii la dhisayay nebigu wax ka qaadayay alaabta dhagaxa iyo waxa yacni qoryaha iyo waxa la sido ou nabigu alayh salaatu wasalaam gacantiisa wax kaga dhisayey xaadiadaa masaajidku wax weyn bay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ah waxa koowaade loo baahanya inuu ihtimaamka siiyo waxay tilmaamaysaa masjidku mujtamaca islaamiga waxa uu ka yahay wuxuu ka yahay waa meel ay ilaahay ku caabudaan waa meel ay ku tashadaan waa meel ay tiladooda ku go'aansadaan waa meesha mujtamacu uu ku nasto ee uu xataa cayaarahooday ku qaban jireen ciidoo kale masaajidka gudihiisaa lagu cayaari jiray waxaad dareemaysaa markaa masaajidku inuu u ahaa bar barta ugu weyn mujtamaca muslimka ah inuu ahaa masaajidku walidaalika calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu dhisay masaajid isagoo aan guri dhisan bal qadiyadda labaadna u fiirso guryo muu dhisan nebigu markuu madiine yimi ee wuxuu ka bilaabay inuu masaajid dhiso masaajidka markuu dhameeyey kadib ayaa guryahan yaryar ee nebiga dhinaca ka raacsisan la dhisay oo halkan iminka xabaashiisa ee uu nebigu ku aasan yahay waa gurigi yar ay caashow dhisay isaga iyo abibakar halkan ay ku jiraan markii dambe masaajidka la fidinayay buu fidninkii dambe ayuu soo dhex galay idan nebigu wuxuu ka bilaabay inuu masaajid dhisu ka bilaabay dhismaha masaajid wuxuu ka horraysiiyey inuu guri dhisto ahmiyad buu u lahaa islaamka daraaddeed masaajideenna nimanka khaawiga ahee boodhkuun iyo caruurtu ay joogto aan cid badan oo kaleba ka xaadirin islaamka wuxuu ahaa halka wax walba laga maamule wax waliba ka bilaabmaane ka unkamaan waana barta loo baahan yahay dadka muslimiinta inay marka horeba xooga saaraan waayo waa halka iyaga iyo ilaahay isku xidha qofka muslimka ah ayaa alle halka isku xidha xataa magaalooyinka markuu nebigu yimaado wuxuu kaga bilaabi jiray inuu masaajidka tago oo ku tukado oo ku sunaysto kadib uu gurigiis iyo meelaha usii kaco masaajidkaasi buu dadkan ilaahay ku xidhay waa mar labaadee wuxuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam caqdi lmu'aakhaa wuxuu walaaleeyey dadka muslimiinta ah oo ah iyadoo nusuus caami jirto marka horeba sheegaysa inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniintii inay walaala yihiin ayuu haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markan wuxuu sii sameeyey walaalnimo gaar ah walaalnimo gaar ah culamaai taariikh dhowr goor ou nebigu wax walaaleeyey bay soo sheegaan laakiin taynu inagu u jeedna waa tii ugu muhiimsanayd ee madiine ka dhacday ee bayna alansaari waalmuhaajiriina ansaar iyo muhaajiriin ayuu walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin waxaa loo walaaleeye koowaad wuxu ahaa mujtamac uu dhex yaallo kala durugsanaan dhaqaale muhaajiriintu meeshay yimaadeen iyagoo aan waxba haysanin walidalik ba waxaynu taarikh kooban ka sheegi doonaa niman ahlu sufa lo odhan jiro kale ahlu sufa waxay ahaayeen rag degay sufat lmasjid oo ah masaajidku markii hore qibladiisi waxay ujeeday bayt lmaqdis dabeetana waa tii qiblada lasoo duway toddobiyo toban bilood ama lix iyo toban biloodba xaggaa loo tukanayay kadib baa lasoo weeyey qiblada lasoo duwo kacbada laydhi usoo tukada xagga qiblada masaajidku markaa derbi buu kulahaa teetan taadkii buu nebigu yihi saqaf soo saara saqaf yar markii xaggan looga soo jeestaa saqaf la saaray waxaa laga dhigay markaa meel dadku uu seexdo dadka aan hoyga madiine ku lahayn gaar ahaan saxaabadaasi soo hijrootay aan waxba haysanin iyo dadka wufuudda nebiga u yimaada calayhi salaatu wasalaam ee wufuuddii islaamaysay ama diinta soo galaysay ama imanisay ama qofka socotada ee qariibka ee muslimka e yimaada intuu magaalada kala qabsanayo meeluu ka degayo meeluu dega bay ahaan jirtay ala kulli xaal madiine waxaa soo degay baynu leenahay dad badan oo saxaaba o aan waxba haysanin iyo koox hore u deganayd oo ah kooxdii eh, ansaarta ahayd ee iyagu magaalada degaanka ku ahaa maadaama uu nebigu rabay calayhi salaatu wasalaam dadkan mujtamaca kan cusub qaab dhaqaale oo uu caawiyana muu haynin wuxuu bilaabay inuu ninba nin la walaaleeyo ninba nin inuu la walaaleeyo daartii gurigii lahaa anas ibnu malik baa la keenay dadka dabeetana muhaajiriintii iyo ansaartii sagaashan nin baa halkaa lagu walaaleeyey baa la yidhaahdaa shan iyo afartan muhaajiri iyo shan iyo afartan ansaara la soo daray oo laba laba loo walaaleeyey walaalnimadani maxay kaga gedisantahay walaalnimadii caamka ahayd ee dadka muslimiinta ay wadaagayeen waa mid kasii gedisan waa walaalnimo dhiigga ka sokaysa wuxuu nebigu rabay calayhi salaatu wasalaam inuu baro mujtamaca islaamiga ahi aasirat lcaqiida inay tahay waxa kulmisa dadka kan waxaa muslimka kulmiya inaanu ahayn midab af luqo qabiil meeluu ka dhashay meeluu degan yey ee waxa kulmiyaa inuu noqdo mabaadi'da ay rumaysan yihiin waayo inta kale ma dooratid adigu afka aad ku hadlayso waa meeshaad ku dhalatay on afkii lagaga hadlayay midabka ad yeelanaysana waa midabkii reerihiinu inta badan lahaayeenu ma waxaas waxaa dooran karta maaha dadka waxaa isku xidhaa inuu noqdo wuxuu qofku doorasho u yeelan karo oo ah diinta iyo caqiidadu raacayo islaamku wuxuu nebigu sameeyey markaa mujtamac aan qoomiyadi walaalayn oo la odhan bahdeennan reer madiina laisku yidhaha reer yasrib baynu nahy ma waxa isu keenay qabiil maaha waxa isu keenay waa diinuun mujtamacii koowaad ama dawladdii koowaad ee islaamiga ahayd waxay ka dhalatay inay noqdaan dad diini ay isu keento walidaalika carabta agtooda waxaa caan ahaan jirtay in qabiilku iyo casabiyad iyo tollaydu inay aada u xoog badnayd dhaqan aada u weyna inay ahayd si dhaqankaasi loo tirtira waxa la yidhi waxa la sameeyey walaalnimo ka sokaysa tii dhalashada oo waa maxay waxa la yidhi iyadaaba laysku dhaxlaa walaalnimadan shan iyo afartan kan nin iyo shan iyo afartan ka sagaashan kan nebigu walaalaynaya calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd mid dhaxalkana laleeyahay kuwaad dhashay kuma dhaxlayaan waxaa ku dhaxlaya kan aada walaalaha rasmigaa lagaaga dhigay si mujtamaca kani uu isugu xidh ugu dambeeya ilaahay leeyay maxay wa ulularxaami bacduhum awlaa bibacdin aayaadkaasi kusoo arooray suuratu anfaal ayaa ilaahay subxaana watacaala ku nasakhay mas'aladii dhaxalka walaalkani inay isdhaxlaan amaa mujtamacu intii koowaade isku xidhnaa waxa la yidhi iyagaana isdhaxlaya walaalnimadan waxaa la rabay in la sameeyo mujtamac cusub oo aan la odhan badhna waa laajiyiin aan laodhan laajiyiin looma bixin islaamka muhaajiriin baa loo bixiyey lama odhan reer maka laajiyiinta cusub ee magaalada soo degtay ama soo galleeti laguma sheegin ee waxaa lagu sheegay muhaajiriin waa lafdi ka gedisan alfaada la isticmaalo walidalik saa daraaddeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam labadan kooxood wuu walaalayey walaalnimadanna waxaa idinkaga filan axaadiista saxiixun qaar ka mid aan ah soo qaato waxaa idinkaga filan walaalnimaduu nebigu ka dhexaysiiyey calayhi salaatu wasalaam maalan sacd ibnu rabiic saxaabigii la odhan jiray ansaarta ahaa iyo cabdiraxmaan ibnu cawf cashara almubashiriin ninkii ka tirsanaa ee muhaajirka ahaa labada nin waxay ka mid ahaayeen markii laba labo dadka la isugu darayey labadii la walaaleeyey xadiidka bukhaari warinaya wuxuu leeyahay labadaa nin markii la walaaleeyey ayuu sacd ibnu rabiic wuxuu yeedhay cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku yidhi inii akharu lansaari maalan cabdiraxmaano waxaan ahay nimanka ansaar marka la isku daro ragga ugu xoola badan labaan ka ahay ka mid ahay laba haweenana waan qabaa maanta mar haddii layna soo walaaleeyey hal baan yeelaya xoolahayga labaan u qaybinayaa uun qayb qaado labada haweenena waan kuu geynayaa eego oo taad adigu doorataan kuu furayaa marka ay ciddo baxdo guurso waxaan haystay saasu baynu laba ugu kala dhambalanayna maca dumarka labada waan qaybsanaynaa buu yidhi saasaan yeelaya halkaasuu ise soo tagay saxaabigii lala walaalayay saxaabiga kale qoladan muhaajiriintiina may ahayn niman xoolo doon ah ee koodiiba way ka yimaadeen way ka soo hijroodeen hantidooday lahaayeenba laakiin waxay ahaayeen niman ilaah iyo rasuulkii usoo hijrooday iyo diintan inay dhisaan u yimi niman rabay inay dawlad islaamiya meeshan ka tagaan oo diintooda qaataan oo islaamnimadooda ilaashadaan uu yimi ismuu odhan wallaahi waa fursade dee xoolahan gunta ka jar iyo islaantan lagu siiyey ee cabdiraxmaan ibnu cawfna wuxuu ku yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalik walaalow ilaahay xoolahaaga iyo haweenkaagaba ha kuu barakeeyo suuqa tijaaraduna aniga igee cabdiraxmaan waxaa nin xirfad wata xirfad tijaareed oo yaqaan nidaamka baac mushtarka markaa ninkan muu is odhanin wallaahi maanta aad hanti heshay haddaba adigune mar haddii laguu jilcay adna intaan dhufso oo kaxayso ee wuxuu idhi ilaahay walaal waxaago dhan hakuu barakeeyo ee aniga waxaad igeysaa suuqa baac mushtarka wuxuu tilmaamay markaasi suuqa qabaac mushtari yuhuud baa iska haysata reer banu qanuqaac suuqoodii buu tilmaamay markaa oo suuqaqa dahabka iyo wax lagu iibiye waaweyn ka mid a ah. suuqii reer banu qanuqaac buu yimi maadaama ninkani xirfadan uu yaqaanay markiiba waxbuu kala iibibiyo dilaalis buu bilaabo waa kaasi duhurkiiba wuxuu soo noqday waxoogaa iyo in samana isagoo sita in subaga iyo in caanaa isagoo dilaalnimadii kusoo helay ayuu soo laabtay cabdiraxmaan ibni coof halkiibuu ka bilaabay kalahiisi in subxiina u kalaho sayladiisaas wixii uu soo dilaali karay iyo wuxuu soo samaysan karo soo samaysto dhowr cashaba intaan laga soo wareegin ayuu maalintii dambe nebiga kusoo baxay calayhi salaatu wasalaam isagoo waxoogaa soo dhaashaday oo soo barafunsaday cabdiraxmaan ibnu coof oo aanu dee ka muuqanin raggii kale wixii ka muuqday ayuu markiiba nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaasi mahyam mahyam waa yani eray carbeed oo ah maa shanuk yani nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan oo aan sidiisii ahayn markuu arkay ayuu ku yidhi mahyam maa shanuk waar cabdiraxmaan maxaa arrinkaagu waa sidee buu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aroos baan hoo waan guursaday cabdiraxmaan wuxuu sheeganayaa markaa isbeddelkan ka muuqdaa waa nin aroosa waan guursaday buu yidhi oo gabadh ansaarta ka mida buu guursaday nebigu wuxuu ku yidhi kam sukta ilayha imisaad meher u siisa nuwaatun min dahab buu yidhi laftimireed dahabaan bixiyey buu yidhi yacni cabdiraxmaan waa soo xoogsaday oo dabeetana gabadh buu guursaday oo meher buu ka bixiyey ah laftimire dahaba ayuu meher u bixiyey xadiidka waxaanu soo qaadanun inaan tilmaamno idin tusiyo walaalnimada nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam uu ka dhaliyey saxaabada dhexdeeda inaanay iyana ku kala hunguri qaadan iyagoo iyagu rabay walaalnimo rasmiya oo ansaar aanay istus iyo waxaa ka ahayn oo ilaahay uga markhaati kacay waayo ilaahay ba subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya yuxibuuna man haajara ilayhi walaa yajiduuna fii suduurihim xaaja wاladiina tabawa'u daara walimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calى anfusihim walow kana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaئika hum lmuflixuun ilaahay baa wuxuu leeyahay kuwii ansaarahee magaalada hore u deganaa ee mu'miniinta hora u ahaa waxay jecel yihin baa ilaahay yidhi kuwii u soo hijrooday uma arkayaan laajiyin iyo niman dhulka ka qaadaya iyo niman kusoo beel cusub oo la soo degtay waxa uma arkayaan ee yuxibuun baa ilahay yihi man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima utuu waxay siiyeen iyo wax aba yaraatee xasdiyo u hayaana ma jirto bale ilaahay wuxuu leeya wayuhiruuna calaa anfusihim walaw kana bihim khasaasa naftooday ka horumarinayaan xataa iyagoo iyagu baahan yani walaalnimo naf qaybsiya oo uu walaalkii ka doorbidayo intuu isagu caruurtiisa iyo dumarkiisa seexiyo uu siinayo walaalkii oo baahan saas bay yeelayaan buu ilaahay qur-aanka ugu markhaati kacay tusaalahanna waxaa idinkaga filan saxaabadii kalena sida yeeshay oo muhaajiriintuna inaanay sodhan waxaa heshaanba urursadaeh iyana halkaas bay taagnaayeen ay rabeen cabdiraxmaan bin cawf uu diidanaa yad wax qaadata inuu marnaba noqdo alyad almuctaa ta waxbixisun buu rabay inuu mar ahaado walidalik buu mudayar ku noqday madiinadu caynkaa ku yimi ee ulaha suuqay tusa mudayar dabadeedna taajir buu ka mid ahaa tujaarta ugu waaweyn muslimiinta ka mid ah cabdiraxmaan bin caf inta badan muslimiinta waxay yaqaaneen inuu ahaa nin maalqabeena laakiin waa ninkaasi intuu madiine soo galay isagoo aan shilin haysanin in yar haddana maalqabeenka ku noqday ee haddana jihaadka iyo wax walba ku jiray ee aana adduunka mashquulin aakhiradiisa waxayna kaga filan tusaalaha yani halka ay ansaarine ka joogtay wahbixin abaa hurayra xadiidku tilmaamaya isna bukhaari ku yaalla abaa hurayra ayaa wuxuu leeyahy bukhaari iyo muslim ba xadiidku ku yaallaa baan rajaynayaa qaalat ilansaaru linabiyi sala allahu alayh waalih wasalam iqsim baynana wa bayna ikhwanina nakhiy ansaariintay nebiga u timi bay waxay ku yidhahdeen ilahi rasuulkiisiiyo hantiday lahaayeen waxaa u badnaa maxay timir gee beeraha ugu badana meeshu waa timir waxay dhahen ilaahay rasuulkiisiiyo meeshayaan cid wax isasiisaaba jirinba eh timirtaba noo qaybi dee timireedka aynu leenahay ansaariba leeda inta loo tago lasoo tiriyo oo loo tago ha loo qaybiyo una ansaariyo qoloba inuuna aan ku kala tagnaba sidaa waayo qofka hadduu kula nool yona ad wax siisiiso wax laga yaabo inuu arko in uu qof baahanoo wax la siinayo laakiin haddii mar qura lagu kala tago un waxa inta lakala qaybsado lakala tago waa laba qof oo siman bay noqonayaan waxay idhahdeen ansaar iyo muhaajiriin ilaahay rasuulkiisiiyo geetimireedka iyagaba kaale u qaybi nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi qaala laa maya buu nebigu yidhi idin qaybin maayo waxay yidhaahdeen marka walaalnimadii soo dhaafto waxay leeyihin xooloo dhan ba noo qaybiba warkuba inkaana ku dhammaadeen wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maya idin qaybin maayo xoolihiina haysta waxay yidhaahdeen marka fatakfuna almu'na wanushriukum fi amra muhaajiriintiiba waxay leeyihin haddaba shaqada naga qaabila beertii iyo midhihii iyo wixii annagaa iska leh shaqada naga qaabilo nala waraabiya beertii waraabiya oo ka shaqeeya wixii ka soo baxana aan qaybsanna markaasi saasay aqbaleen qaaluu samicnaa wa aطacna ansaar markay ansaari ra'yigan soo jeedisay ayay muhaajiriinta yidhahdeen maya taasaanu aqbalayna waxaana siinin aanu xoogsananane beerahaanu ka shaqayno dabeetana wixii ka soo baxa laakiin xadiid kaleo abaa hurayra wuxuu ku tilmaamaya haddana ansaar ajarkiiba iyagaa la tegay nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisu iyo nimankani dee ajarkiiba iyagaa qaadanaya oo waa maxay shaqadiina iyagunbaaba soo qabanaya midhihiina hadhow waa la wada yeelanaya shaqadii ay yidhaahdeen shaqada idinku qabta hadhow waxa ka soo baxana aan wada yeelano shaqada lafteediina iyagunbaa soo qabsanaya bay la yidhahdeen oo waxay nimankii shaqadiina iyaga qabsaday wixii ka soo baxayna waxbay naga siinayaan markaa ajarkiiba dee iyagaa la tegaya maxaanu samaynaa si kaloo loogu abaalgudana garan mayno wuxuu ku yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam laa maa dacawtumuuhum ajarkii insha allahu yani si ay uga abaalguddaan waa jiraysaa inta aa ammaanaysaan buu nebigu yidhi ee aa ilaahay u baryaysaan yani hanaaga dhulka la kanbaa ka mid a ah, hanaa shukr qofku hadduu yad kuu galay inaad ugu yaraan aada sheegtid ugu yaraan aada umahadnaqdid waayo nebigu calayh salaatu wasalaam waa ka xadiis ku tilmaamayaba man lam yashkur innaasa lam yashkur illah ninka aan dadkaba u mahad celini buu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam allana uma mahad celiyo idan qofku markuu wanaag kuu samey inaad ugu yaraan jazaka allahu inaad tidhaahdo ugu yaraan inaana dafirin nimcadii iyo galladii laguu galay inaana dafirin walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa cidda ugu xusuus badan nimco loo galo ilaa xad xataa kuway gaaladu u gashay uu u qirayey muxuu ku tilmaamayey ibnu mucamkii oday ka mida odayadii gaalo waa odaygii aynu shalay sheegaynay markuu mise doraad markuu daaif ka soo noqday ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam magangelyada siinayey ee ay quraysh lahayd hadday magangelyo tahay waa aqbalayna hadday adse diintiisi aad gashay mise waad magangelisay waa magangeliyey ayuu nebigu maalintii beder markuu godka ku guurayey quraysh boqorada madaxyadoodii markuu godka ku guurayey baktigoodii ee dadkoodii kalena la xidhxidhay ee maxaabista loo qabsaday ayuu wuxuu lahaa maxaabistan iyo kuwan buu lahaa caday ibnu mucim aa filay inuu magaca ahaa hadduu noolaan lahaa bu ihi low kallamani hadduu haaulaa kuwan xunxun hadduu igala hadli lahaa buu nebigu maanta yidhi calayh salaatu wasalaam caday ibnu mucim intuu yimaado waan wada siin lahaa buu nebigu yihi maadaama abaalku ii galay aan ogaa maalintaasi isagoo gaal ahaabuu abaalkaa u galay gaalnimadiina wuu ku dhintay laakiin buu nabigu leeyahay hadduu maanta noolaan lahaa baktigan waan wada siin lahaa oo igala hadli lahaa arrinkooda reer beder waxaan maxbuus usoo qabsaday oo dhan isagaan ku dari lahaa idan ansaarina saas bay yeeshay markii dambena macashaqadii iyagaa fuliyey markaasuu markay caynkan lahaana nebigu wuxuu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam inta aa ilaahay ugu mahad celinaysaan yacni inta aa iyagana ammaanaysaan ilaahayna subxaanahu watacaala u baryaysaan yacni waa abaal guddeen haddaad qofku intuu abaal kuu galo aada weydo waxaad bixiso ama waxaad ugu abaal guddo awalan waxaa fiican inaad mukaafa'a aadna samayso asa muhaajiriintii yidhi mukaafa'adii samayn kari weyne maxaanu yeellaana ajarkii way wada qaadanayaane waxaa la yidhi u duceeya oo ammaanana nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu sameeyey mujtamac isku xidhan oo uu yahay waxa walaaleeya islaamnimo masaalixda kaloo dhanna laga tegayo inama almu'minuuna ikhwa saxa ay jirto ilahay uu leeya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aaba'akum waikhwaanakum awliyaa in istaxabu lkufra cala aliimaan ay tahay in diin la-aan looga tegaya aabbe iyo hooyo iyo waalid oo dhami hadday diinta diidaan waman yatawalahu minkum fa ulaa'ika minhum ilaahay tilmaamayo qul in kaana aabaa'ukum waabnaa'ukum waihwaanukum waazwaajukum wacashiiratukum waamwaalun iqtaraftumuuha watijaaratu takshawna kasaadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين waxay leenahay mujtamaca kani wuxuu noqday mujtamac aasirada udhaxaysa ama mujtamacan waxa xidhiidhiya uu yahay alxubu fi اllah ilahay dartii dad isu jecel oo uu nabigu leeyahy alayh الsalaatu wasalaam laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi ma yuxibu linafsih midkiin iimaan lagama helin ilaa iyo walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel ay noqdaan mujtamacuu nebigu leeya kaana allahu fii xaajati akhiih yacni qofku inta uu walaalkii baahidiisa ku jiro wallahu fii cawni cabdin maa kana alcabdu fii cawni akhiih uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo mujtamac bay ahayd inuu nebigu aasiradooda isku xidhxidhay oo loo bineeyey in ay isku xidhmaan mujtamacuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ayu lislaami khayran baa la dhahay islaamka maxaa u khayr badan tucimu acaam watuqri salaam calaa man carafta waman lam tacraf buu nebigu lahaa islaamka waxaa u khayr badani waxa weeyaan inaad raashinkana dadka quudiso masaakiin iyo cid walba salaantana inaad dadka ku akrido qof walba salaanta midaad garanaysa iyo midaad garanaynba yani mujtamaca muslimka su isugu xidhmo haddaad intaa taqaano un weligaa salaanto intanunbaa isku xidhmaysaa laakiin qof muslim aanad garanayn laba casho hadduu kaa soo horbaxoad labada cashaba salaanto maalin saddexaadda isna wuu ku salaamaya dad isyaqaan oo muslimiin ahaanaysa idan nebigu wuxuu leeya alayhi salaatu wasalaam tuqri salaama calaa man caraft waman lam tacrif mujtamac buu ahaa uu nebigu laa ya ayuha annaas afshu salaam waطcimu acaama waam wasilu larxaam wasaluu billeyli wannaasu niyaami tadkhulu ljanna bisalaam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadih laa yadkhulu ljanna man laa yu'min jaaru bawaa'iquh laa yuumin axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih almu'minuuna karajuli waaxid id ishtakaa caynu ishtakaa kulu iyo axaadiista tirada badan le ad taqaanin almuminu lilmumini kalbunyaan yashudu bacduhu bacda sibaabu lmumini fusuuqa waqitaaluhu kofr waxaasoo nusuusa waxay wada tilmaamayaan mujtamaca kan siduu nebigu isugu xidhay calayhi salaatu wasalaam waa dhici kartaa in qof cadhoodo ama laba xurgufi dhex marto wuxuu nabigu ku saleeyey inaan saddex casho ka badan marnaba cadho ku maqnaan karin laa yaxillu limuslim an yahjura akhaahu fawqa halaa saddex maalmood ka badan inaad cadho la maqnaan karin bale haddaad ka badan la maqnaato maxay lama tihi sanad haddaad maqan tahay waa ka safki damihi buu nabigu yihi hajru lmuslim inaad walaalkaayo muslima sanad afka u buurto tidhaahdo waanu saynaa ninkaasoo ma wada hadallo waxay la mid tahay adoo dhiiggiisa daadiyey buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam yani dhiig qof muslimna daadintiisu wax fudud ma xadiidka abi daawud idan axaadiid badan oo saxiixa nebiga ka soo wada aroortay oo dhammaantood tilmaamaya mujtamaca kani siduu isugu xidhmay waxaad ka garan kartaa mujtamaca kani iimaanka iyo xubiga iyo kalgacalku inuu ahaa waxa dhisay waxaa soo degay aayaad qur-aan oo ilaahay leeyahy lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun samaha gaadhi maysaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilaa iyo baxsataan mooyaane waxaa maxay jeceshihiin abu alxa oo ansaarta ka mida ah maqlay dabeetana nebigu uu yimi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisi o ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wanaagga gaadhi maysaan ilaa iyo waxaad jeceshiin aad bixisaan mooyaane waxaan kuu sheegayaa ilaahayo waxaan ugu jecelay xoolahayga waa beertan bayruxa la yidhaha bayruxa waa beer masaajidka nebiga kusoo jeeday masaajidka beer taasi kusoo jeeda waxay ahaan jirtay beer intuu nebigu galo calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo dadku ay biyaha laga cabo oo biyuhu u macaanayn jiray oo meel ugu shubi jiray dabeetana wuxuu ihi ilaahay rasuulkiisa iyo qur-aan baa soo degay le waxaa jeceshiin oo abixisaan mooyaane sababo gaadhi maysaan waxaan rabaa khayrka alla sheegaya inaan gaadho xoolahaygana beertan weyn ee masaajidka hortiisa ku taallaan ugu jecelay beerta tan inahaa sadaqatu lilaahi arjuu biraha wadakraha cinda allah waa sadaqo aan ilaahay dartii ula baxay ilaahay agtiisa inay ii taallo igu kayd ahaataa baanan rajaynaya ee fadachaa yaa rasuul allahi xayu araaka allah meeshii alle uu ku tusiyo dhig oo bixi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi dalika maalun raayix ee yaruuxu yaqdu calayh waa maal ajarkiisu yacni haben iyo maalinba uu kuu socdo warkaagiina waan maqlay ilaahay dartiibu inaad ula baxdayna waa yacni laga aqbalay qaadoo haddaba u qaybi qaraabadaada iyo dadka kuu dhadhowna sii kuwa la siinayaana kuwa ha noqdaane abu alxa wuxuu yidhi afcalu yaa rasuula allah waan yeeli dabeetana aqaaribtii iyo ilmaaderadii iyo dadkii ay tolka ahaayeen ayuu u kala qaybiyey beertii weynayd ee uu bixinayay yacni waxaad arkaysaa akhniyaadii muslimiintu waxay xoole haysteen sida ay ugu qaybinayeen dadka muslimiinta ee tirada badan leh wa maca kulli dalik waxaanu leenahay iyagoo waxaasoo naf wadaaga iyo naf qaybsiya la sameeyey haddana waxaa jiray uun dhibaato dhaqaaloo tiro badan leh waayo waa magaalo dad badani soo hijroonayaan oo muslim badani kusoo socdo oo haddana aan weli aanay haynin wax ku filan sida daraaddeed baa waxaa samaysmay baynu leenahay ahlu safa oo kale waxaa samaysmay waktigaasi ahlu safa ahlusufa waxaynu nidhi waxa weeyaan waa dadkii muhaajiriin u badnaa midho dhansaarana waaba la sheegayo meesha degi jiray laakiin waa niman runtii iyaguna taariikh dheer leh waayo waa rag ku caanbaxay zuhdiga iyo waraca iyo cifada iyo dhowrsoonaanta iyo cibaado waa rag in badan oo ka mid adduunka ay ka door biday cibaado iyo aakhiro dadkan maka wada madiine soo wada yimina dad wada xirfadleeya may ahayn oo markiiba xirfad ay ku shaqaystaan wada garanayay waa reer makiinad dad tujaaro u badan bay ahaayeen tujaaradiina dee maalkii laga yimi ninka taajirkii inta ugu badan le dee nin nin aada wax u garanaya sida cabdiraxmaan ibnu cawf oo kaleo markiiba suuqa intuu isagu galo wax samayn kara mooyaane inta ugu badan le tijaaradu dee rasumaal bay ubaahantay hanti aad ku tijaarisay wax ku rogrogto inaad hayso way iska adagtay ragga dee midhmidhiya dhifunba intuu halkan ka bilaabo dilaalnimo kasoo saaro markiiba kori kara laakiin mujtamac dhan oo soo hijrooday farsamada ma wada garanayaan taasi waxay abuurtay inuu mujtamaca haddana ku jiri karo dad badan oo aan hanti haysanin nimankaasi waxay deganaan jireen ahlu safa la odhan jiray masaajidka nebiga dhabarkiisaasi waxaa lagu tilmaamaa xawaalay toddobaataneeyo inay meelahaasi deganaan jirtay waayo exactly tiro rasmiya lagama hayo laakiin dad badan waayo waa meel marka wufuudi timaado ama dad cusub yimaado na dadku uu badanayo marka dadku magaalada uu la yaro qabsadee cidi meelowde ay ka baxda halkanna uu dadku dee yaro yaraanayo laakiin waa meel dad foqoro oo muslimiini deganaan jireen oo ay ka muuqato in badan inay raggaasi ahaayeen rag aan xataa maryo fiican haysan go-go qura ama mara qura rag xataa la yidhaha maradoodu dhudhunkaba umay gaari jirin markuu halkan luqunta soo sudhiyo inta tan rag badan ay ka khajili jireen mara la-aan daraaddeed inay daba daba soo marmaraan meelahoodana inay iska joogjoogaan mooyaane laakiin waxaynu dareemaynaa haddana nimankaasi inay ahaayeen niman aada u cibaado badan aada u alla kacabsi badan dagaalada galoo jihaatama hantidoodu ay aada u yar tahay ragga badh gaajadu ay ka gaadhi jirto inay gaajo la dhacaan oo miyir beelaanba aba hurayra waa kii lahaa intaan gaajo dhaco oo miyir beelo ayay dadka barhmoodi jireen bu inuu jini igu jiro markaas halkaa luqunta iga saari jireen bu adinka iyagoo isla jin baa ku jira waxba yu rafrafan qur-aan iyo wax lagu akriyo gaajana la miyirbeelsanaa bu leeyahy yani waxaad garanaysaa markaa dadka kan sida ay eh, baahidu ragga qaarkood meesha ay ka gaari jirtay haddana inay ahaayeen dad dhowrsoon oo kamida un raggaale ansaar hantidiina haysta ku tilmaamayo kamid a ama dad dhowrsoon oo ka mida kuwa ilaahay qur-aanka uga markhaati kacee leeyay lilfuqaraai aladiina uxsiruu fii sabiili اllahi laa yastaiicuuna darba fi lard yaxsabuhum اljaahilu agniyaءa min atacafuf tacrifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna الnaasa ilxaafa wama tunfiquu min khayri faina allaha bihi caliim ilahay markuu warramay dadka wax la siinaya wuxuu tilmaamay inay kuwa ka mid yihiin foqoro ilaahay dartii u xidhmay oo hantidoodii iyo xoolahoodii iyo waxoodii ka yimi oo usoo hijroodo halka jooga oo laa yastaiicuuna darban fi lard awoodi kari waaye laa yastaiicuuna darba inay dhulka tijaareeyaan oo waxoogsadaan yeeli kari waaye yaxsabuhum اljaahilu akniya haddana dhowrsooni waxay ka qabaan baa ilaahay yidhi ninkaan xogtooda hoose ogeyni dad waxaystuun buu moodaya inay hani yihiin un baa la moodaya waayo caado may ahaan jirin dadkii muslimiinta inay dowrsadaan caadana may ahaan jirin dadka muslimiinta iyagoo gaajo la miyirbeelayana wax sidaa u socdaan dhanka kalena caado may ahaan jirin qof muslimi inuu seexdo isagoo walaalkii oo muslimi dhankan ku gaajaysan yahay walidaalik baa kooxda tan ilaahay wuxuu leeyahay yaxsabuhum ljaahilu aniya kuwa wax haysta ani bay moodi jireen min atacafuf dhowrsanaan daraaddood baa ilahay yidhi laakin baa ilahay haddana leeyahay tacrifu bisimaahum calaamadahooda ad ku garanaysaa baa ilahay haddana leeyay de qof aan waxba haysanin inkastoo isasturo isasturo isasturo haddana waa dareemi kartaa un qofkan inay ka cas tahay ama inaanu waxba haysanin laakiin ilahay wuxuu leeyahy laa yas'aluuna annaasa ilxaafa dadka wax kuma weydiistaan iyo ku celcelinayo noo dhiibay leh ee wamaa tunfiquu min khayrin fa allaha bihi caliim baa ilahay leeyay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam in badan lahaa bilaash looma odhan axaadiistana maqashaan acaamu litnain yakfi alaat yani waa raggu markuu sii caraabayo midhmidhka guriga leh ayaa la tilmaamayo raggan inay wax kasii kaxeeyaan markaasaa uu nebigu lahaa raashinka midkuna labuu ku filan yahay ka labaduna saddex buu ku filan yahay casuumad maad karin waxna maad karina waa intii yareed islaamtu ay kusii samaysay ayuu nebigu leeyahay mid kusii faralaab waa iskaga kii fillaanaysaa markaasuu nebigu u tilmaamaya طacaamu اlwaaxid yakfi اثnain ama طacaamu الاثnain yakfi ثaلaثan tan uu nebigu tilmaamayo axaadiistan oo dhami ragga kan bay ku socotaa waana kuwa ilaahay leeya wabir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilhadaati wاlcashiy yuriiduuna wajha waa ragga aan waxba haysana badan la tilmaamayo ragga kani aad bay u badnaayeen duruufaadkoodana waa kala gedisnaayeen waktiyo kala gedisanna waa noolaayeen laakiin kaasi waxaynu leenahay cumuuman wuxuu ahaa mujtamacii reer madiina ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhisay waxaynu markaa u bilaabi doonaa mujtamacaasi dadka kale siduu ula dhaqmay ama ha noqoto heshiisye la galay ama ha noqoto dagaalo la galay oo inta badan siirada dadku waxay u yaqaaneen un dagaaladii nebigu galay ee ah isaga iyo mujtamacii gaaleed ee kale laakiin runtii daraase fiican waxa u baahan oo lowlaa aanan ka cabsanayn daalitaankiina u baahan daraase in la siiyo mujtamacan islaamiga iyo gudihiisu si uu dhisnaa intaan lagu ordin uun had iyo goor laga warramin uun dagaalkii gaalka lala galay mujtamacan gaalka la dagaalamaya maxaa sameeyey qaabkuu u samaysmay haddaan mujtamacan lahayn gaal cidina iska dhicin kari mayso laakiin gaal waxaa la iska dhicin karaa marka mujtamacakan uu noqdo kii la sameeyey ee la dhisay qaabkuu nebigu u dhisayna runtii waxay u baahan tahay in in badan la daraaseeyo wallahu aclam wabilahi